alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamed wcala aali muxamed w salama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabu asalaa wa min cumdati alaxkaam makruuhaadka salaadda ayaynu gelaynaa cunwaanka kollay sheikha mu'allifka ahi ma laha laakiin shuraaxda qaarkood waxay u baabaysteen baabun fii shayin min makruuhaati asalaa can caaishata radia allaahu canha ana anabiya sala allahu aleyh wasalama qaal bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen caaisha ilaahay raalliha ka noqdee in nabigu sala allahu aleyh wasalam uu yidhi idaa uqiimat isalaatu waxadara alcashaa haddii la qiimo salaadda wa xadara alcashaa'u cashaduna soo xaadirto cashadii la keeno cashadii la keeno fabda'uu bilcashaa ku bilaaba cashada bukhaariiyo muslim baa xadiiska soo wariyey wa can ibni cumara naxwuh ibnu cumar xaggiisana waxa ka yimi oo bukhaari iyo muslim ka soo wariyeen xadiidkan mid shabbahoo la mida naxwuhu haddii la yidhaahdo waxaa laga tilmaamayaa lafdiga inaanu kala mid ahayn laakiin macnaha kala mid yahay oo ku dhadhow yahay misluhu haddii la yidhaahdana waxaa laga tilmaamayaa inaanu waxba kaga duwanayn xadiidka ibnu cumarna bukhaari iyo muslim baa soo wariyey waxaa la amray marka cuntadii la soo dhigo salaaddiina la qiimo in cuntada la horraysiiyo culammada qaarkoodna waxay ku xambaareen inuu cuntada markuu u baahan yahay tahay oo isagoo gaajoonaya haddii cunto la soo dhigo salaaddiina la qiimo markaa inuu ku bilaabayo cuntada laakiin cuntada haddaanu dan ka lahayn ou iska yara laaggan yahay xaalka caynkaasa salaaddu iska tukanayaa bay yidhahdeen daahirka xadiidku laakiin ma kala farqin oo kumuu qaydin marka uu ruuxu u baahan yahay cuntada daahirkiisu wuxuu eeg yahay in mar walba oo cunto la soo dhigo ha ahaado mid gaajoonaya ama yaanu ahaane inuu hor marinayo cuntada walow salaaddii haba la qiime ujeeddada sidaa loo yidhina waxay tahay waa si uu khushuuc salaaddii ugula yimaado isagoo cuntadii aan ku fekeraynin oo niyadiisii iyo qalbigiisii uu ka madhan yahay cuntada iyo waxaas inay ku soo dhacayaan inuu salaaddii galo si uu si fiican ugu khushuuco khushuucduna waa ruuxdii salaadda weeye mu'miniintana waxaa lagu ammaanay inay salaadda ku khushuucayaan aladiina hum fii salaatihim khaashicuun khushuucdu waxay noqonaysaa qalbiga inuu xaadir yahay uuna isdullaynayo una fiirsanayo waxa uu akhrinayo ku tadabburayo taasay markaa khushuucdu noqonaysa marka waxaa laga qaadanayaa cuntada in la soo dhigaa inay tahay cudurdaar ee lagaga habsaami karo jamaacada bay ahlucilmiga qaarkood ka deliishadeen cashadaana la sheegaye wakhtiyada kalena waa saasoo kale laakiin culammadu waxay yidhahdeen ruuxu inuu ku beego oo la doonto cuntada wakhtiga salaada uu ku beegaa iyadu markaa sax noqon mayso waayo waa xeelad bay markaa noqonaysaa jamaacadii la doonaayo in lagu seego ilaahayna lama khiyaamayn karo marka taxaayul in la sameeyo xeelad la raadsado jamaacadii lagaga baaqdo oo la yidhahdo deed macduur baan ahaa ma noqonayso mid saxa halkaa waxaa kaloo ka soo baxaysa wax kastoo qofka mashquulinaya inuu iska soo faaruq yeelo walimuslimin can caayishata radia allaahu canha qaalat muslim waxaa u sugnaaday isagoo caaisho ka warinaya inay tidhi samictu rasuul allahi sala allahu alayh wasalama yaquul waxaan maqlay rasuulkii ilaahi sala allahu alayh wasalam yaquulu xaaluu odhanaayo ayaan maqlay laa salaata bixadrati atacaam salaadii ma jirto cuntadu markay soo xaadirto wax salaadii ma jirto bimacnaa salaad kaamiloo markaa lala imanayaa ma jirto ilaa cuntada la sii cuno walaa huwa yudaafichu alakhbasaan isagay daafacayaan labada xunxumina oo ay riixayaan oo kaadida iyo saxaradu xoog ay u hayaan oo uu khalaa u baahan yahay ama suuli u baahan yahay ou isku adkaynayo xaaladdaas si uu ceshado xaalka caynkaasna salaad ma laha kaadidu markay xoogga u haysa waxaa la yidhahdaa xaaqin baa la yidhahdaa xaaqin binnuun saxaradu markay xoogga u haysana waxaa la yidhaahdaa xaaqib bilbaa marka isagoo xaaqin ah ama isagoo xaaqib ah xaalka noocaasana salaad markaa kaamila la iman maayo bacdu ahlicilmi waxay ku xambaareen in sixadaba la nafyinayo oo salaaddu baatilay noqonaysaa bay yidhahdeen iyadoo kaadidii ama saxaradii xoog u hayso amaba cuntadii lasoo dhigay hadduu xaaladda noocaas is yidhaahdo tuko waxay noqonaysaa bay yidhahdeen salaaddu baatilah oo qolada daahiriyada la yidhaahdaa waxay yidhahdeen marnaba salaaddaasi asix mayso nafyigana waxaa lagu xambaaraya nafyu sixa in sixada la nafyinaya lagu xambaaraya shaykhulislaam ibnu taymiya isagu waa sii qaydo wuxuu yidhi haddii saxarada ama kaadidu xoog u hayso taasi waa sideedaas laakiin cuntada marka la soo dhigo inaan salaadi jirini waa hadduu cuntada u baahan yahay oo gaajoonayaanu salaad lahayn haddii laakiin sidaa aanu ahayn waa tukan karaa dhibina kuma sugnaan sidaa waxay u yidhaahdeen nafyiga ayaa wuxuu asal ku yahay in sixada la nafyinayo waalnafyu lilwujuudi suma asixa suma alkamaali farcayanna rutbah waa kuu ibnu cuthaymiin ku odhanayo manduumadiisa alqawaacid adahabiya nafyigu wuxuu u sugnaaday wujuudka in la nafyinaayo oo haddii la yidhaahdo shaygaasi ma jiro laa salaata ama laa iimaana ama yani laa kada waxaa lagu xambaarayaa in la tilmaamayo waxaasi maba jiraan itlaaqanba uma sixa derajada kale ku xigtaa waxay tahay sixada in la nafinayo oo wujuudkii hadduu baaqi yahay oo joogo waxaa lagu xambaarayaa martabada labaad oo ah sixada in la nafinayo oo laga tilmaamayo ma asaxayso laa nikaaxa ilaa biweliyin nafyulwujuud in lagu xambaaraa ma suuragal ahoo iyadoo weli aanu meherin dee nikaax waa jira marka waxaa laga tilmaamayaa in sixada la nafyinayo nikaax saxiixaan jirin ama nikaax sharciya ayaan jirin martabadaasina hadday suurogeli weydo waxaa lagu xambaarayaa nafyulkamaal summa alkamaali farcayanna rutba marka culammadu waxay isweydiinayaan laa salaata bixadrati alطacaami walaa huwa yudaaficuhu alakhbasaan ma nafyu sixa mise waa nafyu kamaal daatadii salaadeed waa lala imanayaa laakiin labada kee lagu xambaarayaa ma in sixadii la nafyinaayo mise in kamaalkii la nafinayo jumhuuru ahlicilmi waxay yidhaahdeen sixa in lagu xambaaraa waa baciid ee waxaa lagu xambaarayaa in kamaalka la nafinayo waayo salaaddii waxay xasishay iyadoo shuruudaheedii iyo arkaanteedii u dhan tahay mubtilna ka madhan oo wax buriyaana aanu la socon arkaantii iyo shuruudiina dhammaystiran dhacday mar hadday caynkaa tahay arrin khaarijiya inay u asixin oo iyada ka baxsanoo cunto in lasoo dhigay ah dee ma suuragal ah bay yidhahdeen daa'ifo yarina waxay yidhaahdeen maye waxaannu ku xambaaraynaa sixada in la nafinayo ayaynu ku xambaaraynaa bay yidhahdeen sida markaa arjaxayna waxay tahay insha allah sida jumhuurku ku tageen waa inay salaaddu ansaxayso laakiin kamaalkeedii inuu wax u dhiman yahay oo ay nuqsaamayso shay mubtilo buriyaa mar haddaan u dhicin salaaddii waa ansaxday laakiin fadligeedii baa nuqsaamaya ajarkeedii baa yaraanaya khushuucdeedii baa yaraanaysa marka halkaas baa kamaalkii wax u dhiman yihiin kamaalka la nafyinayana mar waxaa looga jeedaa kamaal waajib ah marna waxaa looga jeedaa kamaal mustaxab ah marka sida saxiixa waa in kamaal waajiba la nafinaayo oo bimacnaa shay waajiba baa maqan oo wuxuu ahaa cuntada in la horaysiiyo oo wuxuu ahaa marka akhbasaanka inuu iska soo faaruq yeelo marka kamaalka la nafyinaya waa kamaal waajiba laakiin salaaddii waa ansaxaysaa halkaana waxaa laga qaadanayaa khushuucda in lagu dadaalo ayaa laga qaadanaya shay kastoo shaaqiloo qofka mashquulinayaana waa saasoo kale culammadu yidhahdeen salaadduna waa fadli badan tahay sida khushuucda ay loo kala badsado iyo sida salaaddii nebiga loo waafaqo iyo sida salaaddii loo ilaaliyo ayaa fadligeedu ku kala badanaya iyo sida qalbiga loo soo xaadiriyo xadiis baa waxaa ku soo arooray in nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam ina alcabda la yusalli asalaata maa yuktabu lahu minha ilaa cushruhaa tusucuha humuunuhaa subucuha sudusuha khumusuha rubucuha hulusuhaa nisfuha imaam axmed baa musnadkiisa ku soo wariyey culamada qaarkoodna waa saxiixiyeen wuxuu xadiisku tilmaamaya ruux baa salaad tukanaya addoon ayaa salaad tukanaya salaaddaa uu tukanayana looga qori maayo toban meelood marka laga dhigo meel ahaan mooyee wax kale loogama qorayo sagaal meelood mooyaane sagaal meelood marka loo qaybiyo meel ahaan mooyaane wax kale looga qori maayo marka waxaa laga tilmaamayaa ilaa cushruha tusucuha waxaa macnuhu u dhacayaa caatif inuu xadfan yahay u dhacaya oo loogama qorayo salaadda hal tobnaad mooyaane wax kale looga qori maayo marka toban meelood loo qaybiyo meel ahaan ama aw tusucuha baa macnuhu u dhacaya aw humuunuha oo aw in loo wada qadaro oo shakhsi keliya hal tobnaad ama hal sagaalaad ama hal siddeedaad ama hal tobnaad ama hal toddobaad loo wada qorayaa laga tilmaami maayo ee waxaa laga tilmaamayaa mid waxaa loo qoraya hal tobnaad mid waxaa loo qoraya hal sagaalaad bimacnaa sagaal meelood marka loo qaybiyo meel ahaan mid waxaa loo qoraya hal sideedaad siddeed meelood marka loo qaybiyo meel ahaan sidaa u wad mid waxaa loo qorayaa hal lixaad mid waxaa loo qorayaa khumus shan meeloodow meel lix meeloodow meel afar meeloodow meel saddex meeloodow meel marka la kala baro nisfuha salaaddii maxay sidaa ugu kala tagtay waxay ugu kala tagtay xagga khushuucda iyo tadaburka iyo xuduurka qalbigu soo xaadiraya sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam sida loo waafaqayo salaaddu ay noqonayso salaad waafaqsan salaaddii nebiga salluu kamaa ra'aytumuunii usallii can cabdillaahi bni cabbaasin radia allaahu canhuma qaala shahida cindii rijaalun mardiyuuna wa ardaahum cindii cumar bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen cabdillaahi bni cabbaas radia allaahu canhuma qaala inuu yidhi shahida cindii agtayda waxaa ka markhaati kacay rijaalun rag raggaasoo mardiyuuna laga raalli yahay waa rag caddaalad iyo wanaag u saaxiiba waa mardiyun mardiyuuna wa ardaahum cindii cumar waxaa agtayda loogu raalli badan yahay oo bimacnaa ugu jecelahay cumar ayaan ugu jeclahay oo ugu kalsooni badnahay anna nabiya sala allahu alayh wasalam waxay ka markhaati kaceen waatan anna nabiya sala allahu alayh wasalam in nebigu naha can isalaati bacda asubxi inuu reebay salaadda subaxa dabadeed la tukado xataa tatluca ashamsu ilaa qoraxdu ay ka soo baxayso subax dabadeed in salaad la tukado ayuu reebay wa bacda alcasri casarka dabadiisana in salaad la tukado waa reebay nebigu sala allahu alayh wasalam xataa taqruba ilaa qoraxdu ay ka dhacayso in salaad la tukado waa reebay bukhaari iyo muslim baa xadiiska soo wariyey fii macnaahu min alxadiis iyo waxa la macno ah ee axaadiis ah mawduucaas ayay sheegaysa can abi saciidin alkhudriy radia allaahu canh abi saciidin alkhudri maxaa la odhan jiray magaciisa sacd bnu maalik ibn sinaan waana min almuksiriina fi alxadiis min alsaxaaba saxaabadii axaadiista badnayd buu ka mid yahay isagii cabdullaahi ibnu cabbaas iyo caaisha iyo anas iyo ibnu cumar iyo jaabir sabcun min alsaxbi fowqa alalfi qad naqaluu min alxadiisi can ilmukhtaari khayri mudar abuu hurayrata sacdun jaabirun anasun sidiiqatu wabnu cabbaasin kada bnu cumar can abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu can rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen abi saciidin alkhudri radia allaahu canhu ilaahay ralliha ka noqday can rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam isagoo rasuulka ka warinaya qaala inuu yidhi laa salaata bacda asubxi xataa tartafica ashams salaadi ma jirto subaxa dabadii xataa tartafica ashamsu ilaa qorraxdu sare u kacdo sare u dheeraato sare u kacdo qadra rumxin qadar waran ilaa ay sare uga kacdo dhulka salaadii ma jirto walaa salaata bacda alcasri xataa tagiiba ashams salaadina ma jirto bacda alcasri casarka dabadii xataa tagiiba ashamsu ilaa qorraxdu ay ka dhacayso xadiiska bukhaari iyo muslim baa soo wariyey qaala almusanifu raximah allah wa fi lbaabi can caliy bni abi aalibin wa cabdillaahi bni mascuudin wa cabdillaahi bni cumara wa cabdillahi bni camr bn alcaas baabkan awqaadda nahyiga oo khaas ahaan subaxa dabadii in salaad la tukado reebista la reebaayo ilaa qoraxdu soo baxayso oo sare u kacayso weliba casar dabadiina in salaad la tukado la reebaayo ilaa qoraxdu ay ka dhacayso waxaa laga soo wariyey can caliy bn abi aalib baabka waxaa loo jeedaa baabkaas labadaa wakhti in salaad la tukado reebista la reebaayaa wuxuu ka yimi can caliy bni abi aalibin caliy bn abi aalib xadiis baa lagaga soo wariyey wa cabdullaahi bni mascuudin iyo cabdullahi bni mascuud wa cabdullaahi bni cumara iyo cabdullahi bni cumar wa cabdillaahi bni camr bni alcaas wa abii hurayrata wa samurata bni jundubin wa salamata bni alakwaci wa zayd bni haabitin wa mucaadi bni cafraa iyo mucaad ibnu cafra mucaad ibnu cafra ma garanaysaan man hu mucaad ibnu cafra ayaan sheegaya abijahal mucaad ibnu cafraa ibnay cafraa labadii nin ee dilay ayuu ka mid ahaa mucaad ibnu cafraa abujahal dilay waayahay wa mucaad ibni cafraa wa kacb ibni murah wa abi umaamata albaahiliy abi umaamata albaahili magiciisa ayaa sheegayay magaca aabihii aa yah suday ibnu cajlaan sax baaraka allah fiik wa kacbi bni murata wa abi umamata albaahiliyi wa camr bni cabasata alsalamiyi wa caa'ishata radia allaahu canhum wa sunaabixiyi afar iyo toban ayuu sardiyey saddex iyo toban saxaabi oo saddex iyo toban kuwa nebiga wax ka wariyeen ayuu sardiyey sunaabixina waa raaciyey walam yasmac min annabiyi sala allahu alayh wasalam sunaabixi isagu kama maqal nebiga sala allahu alayh wasalam waxba fa mursal xadiiskiisu wuxuu noqonayaa mursal ayuu noqonaya bimacnaa wakhtigii nebiga waa joogay sala allahu aleyh wasalam ee nebiga waxba kama maqal cidda la yidhaahdo nebiga wakhtigiisii waa joogtay laakiin waxba kama maqalla laba nooc bay noqdaan inuu ahaa mid muumin ah laakiin nebiga aan la kulmin oo mukhadaram ah iyo inuu saqiir ahaayoo sabi ahaa oo tamyiizu nebiga wax kaga wariyo aanu lahayn marka labada mid walba waxaa la ictibaarinayaa xadiiskiisu inuu noqonaayo mursal inuu noqonaayo waxaa laakiin xadiiskiisu sii daciifsanaanayaa oo irsaalkiisu dacfi sii keensanayaa haddaanu mumayis marka aanu ahayn ou sagiir ahaa waayo maraasiishoodu maraasiisha saxaabada la mid noqon mayso walow nebigaba ha loo keeno ha u taxniikiyo nebigu ha arko axaadiistiisu lama mid aha axaadiista saxaabada ee waxay noqonaysaa axaadiisii taabiciinta inay la mid tahay suyuuti waa ka odhanaya alfiyadiisa markuu soo sheego maraasiisha ka soo hadlo wa mursalu saaxibi waslun fi alasax ka saamicin fii kufrihi suma attadax islaamuhu bacda wafaatin waaladii ra'aahu laa mumayizan laa taxtadii mawdicu shaahid waxaynu u jeednaa inta dambe waaladii ra'aahu laa mumayizan laa taxtadi kii nabiga arkay sala allahu alayh wasalam isagaan mumayis ahayn oo saxaabada ka mid ah mumayisna markaan ahayn ee sabi ahaa aan si fiican wax u kala garanayn mursalu saxaabiga ma soo gudagelaayo ee wuxuu gelayaa mursalkii taabiciintu la xukum noqonaya marka mursalka taabiciguna dee wuxuu ahaa min qismi daciif ayuu ahaa sida culammada muxadisiintu ay maraan marka saddex iyo toban saxaabi marka sunaabixi laga reebo oo kale ayuu sardiyey oo dhammaantood xadiiskaas soo wariyey labadan markaa saxaabiya soo wariyeyna hadda tiradii kuma darin uu sardinayo filbaabi yidhi marka waxaa ka imanaysa shan iyo toban saxaabi baa ka imanaysa inay soo wariyeen idan waa xadiis mutawaatira weeye ha yeeshee axaadiista saxaabada laga soo wariyey mawduuca ku saabsani dhammaantood kuma wada sugna saxiixaynka ama midkood kuma sugna ee bacdi ka mida ku sugan bacdigoodna kutubta kaley ku sugantay oo marka la sardiyey magacyadaasoo la yidhi intaasoo dhammi waa soo warisay waxaa dhici karta in laysmoodsiiyo in dhammaantood saxiixaynka lagu soo wariyey ama midkood lagu soo wariyey mase ahaa labadan aynu haynaynu soo marray cabdullaahi ibnu cabbaas iyo abu saciidin alkhudri xadiiskooda waxaa lagu soo wariyey bukhaari iyo muslim saddex iyo tobanka uu tiriyeyna laba ka mida ah. bukhaari iyo muslim baa lagu soo wariyey xadiiskooda waa cabdulaahi bnu cumar iyo abu hurayra xadiiska cabdullaahi bnu cumar iyo xadiiska abu hurayra bukhaari iyo muslim ayaa lagu soo wariyey tacliiq hoose ayuu sheikhu ku sheegayaa nusakha qaar ama tabcadaha qaar waxaa ku dhacay faqad ittafaqa calaa xadiisay ibni camrin laakiin sawaabku waa maxay faqad ittafaqa calaa xadiisay ibni cumara wa abii hurayrata radia allaahu canhuma labada xadiisa ibnu cumar iyo abu hurayra ay kala leeyihiin ee baabkaa ku saabsan bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay muslimna wuxuu la keli noqday xadiiska caaisha iyo xadiiska camr bnu cabasa muslim baa la gaar noqday inta kale kutubta kalea lagu soo wariyey wax musnadka lagu soo wariyey wax sunannada qaar lagu soo wariyey wax dabaraani soo wariyey wax taxaawi soo wariyey yacni saas yadaa weeye axaadiistani waxay tilmaamaysaa awqaadda nahyigae salaada la reebaayo waxaanay tilmaamtay laba wakhti ayaa axaadiistani sheegtay wakhti kaleoo saddexaad baa jira oo axaadiistani aynay sheegin axaadiis kale sheegtay wakhtiga kale saddexaadna waxay tahay waa wakhtiga zawaalka ee qoraxdu ay ku beegan tahay samada bartankeeda ku beegan waxaana sheegaya wakhtigaas xadiidka cuqbatu bnu caamir iyo xadiidka camr bnu cabasa weliba cuqbatu bnu caamirna kama mid ahayn saxaabadii uu sardiyey sheikhu oo uu yidhi xadiiskan waa soo wariyeen oo cuqba waxau yidhi xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey salaasu saacaatin haana rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam an nusalliya fiihinna wa an naqbura fiihinna mowtaana saddex saacadood nebigu wuxuu naga reebay sala allahu aleyh wasalam inaanu tukanno iyo inaannu aasno oo xabaalno ciddii naga dhimatay saddexdaa saacadood nebigu waa noo diido waa naga reebay saddexda saacadu waxay noqonayaan labada markaa lagu sheegay xadiiskan wakhtiga qoraxdu soo baxayso iyo wakhtiga qorrax dhaca ay markaa ku siganayso qoraxdu inay dhacdo ixdaaha xiina yaquumu qaa'imu dahiira iyo wakhtiga ay istiwaaga tahay ee gadiidka ay tae qoraxdu ku beegan tahay samada bartankeeda wakhtiga subxii salaadda subax dabadeed lama tukan karo ilaa qoraxdu soo baxdo oo markay soo baxdo haddana ay sare u kacdo qadra rumxin qadar waran la'eg ay sare dhulka uga go'do culamada qaarkood markaa laba waqtay halkaa ka kala dhigaanoo waxay yidhaahdaan salaadda subax haddii la tukado dabadeed sunne lama tukan karo qorraxdu markay soo baxaysana sunno lama tukan karo ilaa ay qorraxdu soo baxdo oo sare u kacdo qadra rumxin qadar waran la'eg ka laba wakhtay ka kala dhigaan salaadda subax dabadeeda ruuxa haddii sunnihii hore dhaafay ee subaxa ka horreeyey bacda alfariida labadii ragcadood waa qallayn karaa oo waa la iman karaa oo waxa bannaan faralka markuu tukado dabadeed inuu sunnihii la yimaado qalleeyo waxaa kaloo bannaan barqada inuu qalleeyaana u bannaan laa tataxaraw bisalaatikum tuluuca ashamsi walaa ghuruubaha fa innahaa tatlucu bayna qarnay shaytaan wa xiinaidin yasjudu laha alkufaar hawla qasdinina salaaddiinna qorraxdu markay soo baxayso iyo markay dhacayso markaa ha la eegannina oo ha la doonaninna oo hawla qasdinina waayo laba geesoo shaydaan dhexdood bay ka soo baxaysaa kana dhacaysaa markaasna gaalada ayaa u sujuudda gaalada ayaa u sujuudda wakhtiga nahyigae bacdalcasriga culammada qaarkood waxay yidhaahdaan casar oo dhan ma aha waa markay casar gaaban noqoto qorraxdu caddaanku ka bo'o ay casuus yeelato ilaa intay ka dhacayso waayo nebiga sala allahu alayh wasalam waxaa ka sugan inuu salaadda casar dabadeeda laba ragcadood tukan jiray ayaa ka sugan markii horena qalle ahaan buu ku sameeyey uu sunnihii duhurkee ka tegay qalleeyey bacda alcasri markay saxaabadu yidhaahdeen yaa rasuulallaahi maxay tahay labada ragcadood ee tukanaysaa wuxuu ku yidhi wafdigii cabdulqays baa iga mashquuliyey salaaddii sunnaha ayda raatibta ahayd marka labadii ragcadood baan tukanaya markii dambena waxaaba dhacday nebigu sala allahu aleyh wasalam laba ragcadood inuu caadaystay inuu tukado bacda salaati alcasri saxaabada qaarkoodna waa sameeyeen inay bacdalcasri tukan jireen laba ragcadood markaa saniicoodu wuxuu eeg yahay labada ragcadood ee bacdalcasri ay daa'imeen inay ka qabeen inay tahay sunne inay tahay ay sidaas ka qabeen amaa xadiiska lagu soo wariyey labada ragcadood in nebiga ay ku gaar yihiin ee bacdalcasri la tukanayaa sanadku waa daciifa ma asixin khusuusiyadaa sheegaya ma asixin sida xaafid ibnu xajarba uu ku caddaynaayo fatxulbaariga saas aawadeed addilada sheegaysa bacdalcasri inaan la tukannin waxay yidhaahdeen cumuumkaas takhsiis baa galay amaba bicibaara ukhraa waa la qayday oo waxa lagu qayday bacdalcasri oo casarku gaabtay oo qorraxdu caddaanti ka ba'day oo casuus yeelatay ilaa ay ka dhacayso axaadiista qaarkood waxay tilmaamaysaa nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu reebay in la tukado goortay qorraxdu u iilato oo ku dhowaato dhicitaanka bimacnaa casar gaaban baa la reebayaa casar oo dhan lama reebaayo waa ra'yi aaraada ka mid a ah. ha yeeshee madhabu shaaficiya iyo culamo kale waxay qabaan bacdal casri oo dhan in la wada reebaayo saasaa jumhuurku qabaan shaaficiyaduna ka mid yihiin laakiin taa waxaa ishkaal gelinaya calaa kulli xaal xadiiska ku qaydaya casarka gaaban iyo daa'imitaanka nebigu sala allahu alayh wasalam laba ragcadood uu daa'imay bacdaalcasri bacda salaati alcasri uu daa'imay iyo saxaabada qaarkood inay sidii ugu camal camalfaleenoo labadaa ragcadood ay tukan jireen ilaa ay ka dhinteen haddaba salaadda la reebaya waa maxay salaadda la reebaya waxa weeyaan waa naafilo mutlaqa ayaa la reebayaa ee salaadoo dhan ma wada aha salaadoo dhan ma wada ahee naafilada mutlaqa ah baa la reebaya jumhuurka culammaduna waxay qabaan maya sunnoo dhan baa la reebaya sunnihii wuxuu u qaybsamaa sunno muqayada iyo sunno mutlaqa sunnaha wakhti ku qaydan waa sunna muqayada waa sida sunnayaasha salaadaha hortooda lala yimaado ama salaadaha dabadooda lala yimaado waa naafila muqayada mutlaqa maaha sunnayaasha kale magacyada gaarka a ah leh sida taxiyatu lmasjidka sida sunnat lwuduu sunnayaasha noocaasoo kalena waxay yihiin nooca muqayadkay soo gelayaan nooca mutlaqaa maaha naafilo mutlaqaa waxa noqonaysa sunno aan magac gaara lahayn oo si itlaaqa ruuxu isaga tukanayo ila ruuxu nawaafil mutlaqa waa la iman karaa hata laga sheego selafka qaarkood ama taabiciinta qaarkood inay samayn jireen dhowr boqol oo ragcadood inay tukan jireen maalintii waa naafilo mutlaqa ayaa in badani noqonaysa alsalaatu khayru mawduuc faman sha'a falyastaqila waman sha'a falyastaksir salaaddu wax la dhigoo la sameeyo waa ta ugu khayrka badan kii doona inuu farabadsadaa ha farabadsado kii doona inuu yaraystaana ha yaraysto marka naafiladii mutlaqa ahayd baa la reebayaa bay yidhahdeen laakiin waxyaalihii dawaatul asbaab ahaa iyaga waa la tukan karaa awqaadda nahyiga dhibina kuma sugnaan culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen tatawucaad oo dhan iyo sunnayaal oo dhan noocay doonaanba ha noqdaan dawaatul asbaab ha noqdaan ama yaynay noqon dhammaan waa wada nahyi lalama iman karo wakhtigaa nahyiga calaa haadaa waxaa ka dhalanaysa haddii masjidka la soo galo wakhti nahyi oo salaada la reebay inaan taxiyatulmasjid la tukan karin calaa madhab iljumhuur oo sida xanafiyada iyo maalikiyada iyo xanaabilada badankoodu ay qabaan waxay ka reebayaan uun qaarkood ragcatay tawaaf labada ragcadood ee tawaafka bacdina kamaba reebayaan labada ragcadood ee tawaafka waxay leeyihin ragcatay tawaaf kuma khasbana markan inuu la yimaado miyar ha u kaadiyo wakhtiga nahyigu markuu baxo markaa tukado ragcatay tawaaf waxaa loo deliishaday in awqaada nahyiga lala iman karo xadiiska sheegaya ya banii cabdi manaaf laa tamnacuu axadan taafa bihada albeyti wa sallaa ayata saacatin shaaa min leylin aw nahaar reer cabdimanaafw waxaa laga qaadanayaa ismka mucabbad ligayr illaah oo hore loola baxay oo ciddii la baxday ama loo bixiyeyna ay dhimatay sidaana ku caanbaxay tafyiirtiisu inaynay beddelaynin ee siday ugu itlaaqayaan ugu dhawaaqayaan waayo manaaf wuxuu wuxuaa sanam manaaf waa ismu sanam markaa sanamka manaaf la yidhahdo addoonkiisii buu noqonayaa haddana nebigu waa ku dhawaaqay yaa banii cabdi manaaf laa tamnacu axadan taafa bi hada albayt oo culammadu waxay yidhahaan farqi wuxuu u dhaxeeyaa in ismu ismulmucabbad ligayri illaah loola yimaado calaa sabiili inshaa oo markan lagu magacaabayo la curinayo iyo inuu yahay calaa sabiili ikhbaar waalxikaaya wax tege laga xikaayoonayo marka wuxuu nabigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam laa tamnacuu axadan taafa bihada hada albeyt ha u diidina ruux beytkan ku tawaafay bimacnaa ku tawaafayo oo doonaya inuu ku tawaafo ha ka mancinino ha u diidina wa sallaa ayata saacatin shaa'a min leylin aw nahaar oo tukaday ama doonaya inuu tukado saacad kastuu doono ama habeen ah ama maalin ah marka rakcatay tawaaf in saacad walba lala imanayo ayaa xadiisku daliil u yahay oo ku tusinaya xadiiskuna waa saabito waa sugaya addilada soo aroortay ee sheegaysa nahyigan daa'ifo yar baa waxay yidhahdeen axaadiistaasi waa mansuukhoo awqaaddaasi nahyiba maaho hadda waa iska bannaantay in la tukado walow nawaafishii mutlaqa ahaydba ha ahaatee xilliga waa la tukan karaa waa lala iman karaa waana sida daahiriyadu markaa ay martay laakiin baabunaskhi inaan loo kicin weeye inta jamci suuragal yahay waljamcu waajibun mataa maa amkana ilaa falilakhiiri naskhun buyina jamcigu waa waajib inta uu suuro galo haddii jamci suurageli waayo taariikhdaa la eegayaa oo kii dembeeyaa waxaa laga dhigayaa naasikh kii horreeyeyna waxaa laga dhigayaa mansuukh ayaa laga dhigaya waa haddii taariikhda la garto jamcina suuro geli waayo marka aljamcu muqadamun cala annaskhi jamcigaa laga hormarinayaa naskhiga waayo jamcigu waa icmaalun lidaliilayni macan waa labadii daliiloo labadaba lawada camal siinayo oo la shaqo gelinayo naskiguna waa ilqaa'un liaxadi daliilayn labadii daliil baa mid camalka laga tuurayaa midna lagu camal falayaa asalna waxa waa adilada muxkamnimo alaslu fi ladillati alixkaamu huwa aladii anzala calayka alkitaaba minhu aayaatun muxkamaatun hunna ummu lkitaab sidaas aawadeed sida shaaficiyadu ku tagtay ee riwaaya can imaam axmed shaykhulislaam ibnu taymiyana arjaxay iyo jamaaco kaleo culammada ka mid ah oo ah dawaatul asbaab sunnayaasha ahee sababaha leh taxiyatulmasjid ha ahaato rakcatay tawaaf ha ahaato sunnatul wuduu' ha ahaato iyo waxa la midkaa waa lala iman karaa awqaadda nahyiga dhibina kuma sugna shaykhulislaam ibnu taymiyana mas'alada aad buu ugu dooday oo uu rujxaankeeda u caddeeyey waana sida madhabu shaaficiyina ay qabto sidaasaana adilada lagu kulminaya saaxibu taysiir laftiisu wuxuu u iilanayaa sidaa markaa shaaficiyada iyo riwaaya can imaam axmed iyo ibnu taymiye iyo ay mareen ayuu u iilanayaa waxaanu odhanayaa adiladu saasay ku kulmaysa adiladu sidaas ayay ku kulmaysaa qorraxdu markay soo baxayso wakhtiga gaaladii baa u sujuudaysa qorraxda markay dhacaysana waa u sujuudayaan marka tashabbuhii gaalada la shabbahaayeyna waa laynoo diidayaa tashabbuhana lama shardiyo qofka maqsuud inay u tahay gaalo isu ekaysi ee ficilkooda in la waafaqo walow yaan looba qasdinnin in laysu ekaysiinayee be tashabbuh bay noqonaysa tashabbuh ayay noqonaysa mawduuca tashabuhana shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu aad ugaga hadlaa kitaabkiisa la yidhahdo iqtidaa'u siraati almustaqiim waxaanuu caddeeyey inaan tashabbuha qasad loo shardinayn wakadalika ahlucilmi kalena waa caddeeyey sababta tashabbuha gaalada loo diidayaana waxay tahay isu ekaysiinta la ysu ekaysiiyo ficilkoodii ay la khaaska oo kale lala yimaado waxay dariica u tahay dee in baatinkana laga shabaho haddii daahirkiiba laysaga ekaysiiyey baatinkana in laysaga ekaysiiyo laga shabaho ayaa ay dariica iyo wadda u noqonaysa oo waxay culammadu yidhaahdeen cidda markaa daahirka iska shabbahday ee isu agay xoogaa naftoodu waa isu soo dhowaataa waxaa laga yaabaa hadyigii baatinka ahaana wax ku saabsan in laga waafaqo laga raaco alarwaaxu junuudun mujannadah famaa tacaarafa minha atalaf wamaa tanaakara minha ikhtalaf mawduuca tashabbuhana wax kastay gaaladu la gaar yihiin sawaaun kaana min alcaqaa'id aw min alcibaadaat aw min alcaadaat in laysaga ekaysiyo laga shabbahaa ma bannaanaado xataa caadaadka bacdunnaas waxay yidhaahdaan tashabbuha gaalada waxaa la diidaya cibaadaadkiiyo caqaa'idda laakiin caadaadka la diidi maayo oo shaygu haddaanu caqiide iyo cibaado midnaba ahayn walow gaaladu haba la gaar noqotee waad la iman kartaa wa hada khalad ee culammada raasikiintii waxay sheegeen xataa caadaadka ay la gaarka yihiin in laga shabbaha ma bannaana waxaana u daliila xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam ina hadihi min hiyaabi alkufaari fala talbasha lianna ahiyaaba waa min baabi alcaadaat haddana maca daalik inaan laga shabbihin ayuu nebigu sheegayaa sala allahu aleyh wasalam waa laysu ekaysay siday culammada iyo a'immadu ka fahmeenna sidaas weeyi oo xataa masaa'il badanoo mansuus aan ahayn oo aan laynoo nasgaraynin sharciga inay gaaladu la gaar yihiin ee curfigii caadada lagu ogaaday bay culammadu reebi jireen oo nahyi jireen oo u reebi jireen si aan gaalo loo shabihin sida imaam axmed ibnu xambalba markii la weydiiyey can xalqi alqafa oo u yidhi haada min ficli lmajuus yacnii afcaasha majuuskay ka mid tahay baabalcaadaadka waxaa kaloo soo gelaya xadiiskii sheegaayey oo loo daliishanaya in laga shabbahay inaynay bannaanayn xadiiskii tilmaamaayey khaalif alyahuuda waalnasaara yahuud iyo nasaaro khilaafa garhka sii daaya shaarubahana gaabiya ama khaalifulyahuuda waalnasaara yahuud iyo nasaaro khilaafa oo fa ina alyahuuda waalnasaara laa yasbuquuna yacnii sibaaq isma mariyaan bimacnaa waxa weeye ciradooda ma beddelaanoo xinno iyo wax la mida ma mariyaan xadiiska tilmaamayo waayo ashyaada noocaasi waa ashyaa ziinadii iyo wax la mida ku saabsan haddana yaday caynkaa tahay baa gaaladii in laga shabbahaa inay bannaanayn cuntada marka la cunaayo waxa layna amray midigta inaynu ku cunno bidixda aynaan ku cunin fa ina ashaytaana ya'kulu bishimaalihi wa yashrabu bishimaalih waayo shaydaanku bidixdiisa ayuu wax ku cunaa bidixdiisaanuu wax ku cabbaa marka tashabbuhi in la diidaayo shaytaanka ayaa halkaana ka soo baxaysa mawduuca tashabbuh waa mawduuc ballaaran qorraxdu markay soo baxdo ilaa qadra rumxin ay sare u kacdo in waran la eg salaad in la tukadaa ma bannaana in waran la eg ma waxaa loo jeedaa qadra rumxin inay arlada sare uga kacdo xaqiiqatan yadu oo arlada iyo iyadu ay isu jirto waran isu jirto maya muraadku saa maa oo isla markay soo baxdaba dee masaafo fara badan bay u jirtaayoo ay ka fog tahay aad iyo aad meeshay ka soo baxda laxdadii walba waxay goynaysaa wax badan laakiin waxaa laga tilmaamayaa fii nadari annaadir cidda eegaysa aragtidiisa qadar rumxi waa inay leekaataa taasna bacdi waxay qiyaaseen qadarka qadra rumxin ay sare u kacayso waxaana yidhaahdeen haddii shan iyo toban daqiiqo laga joogo ama rubuc laga joogo wakhtigii qoraxdu ay soo baxday salaaddii way bannaanaatay qadra rumxinna sare way u kacday sidaasaa bacdi sheegaan qiyaasta noocaas awqaadda nahyiga ma lala iman karaa salaatuuljanaaza iyadu naafilo mutlaqa ma aha laakiin markaa ma lala iman karaa culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waa lala iman karaa dhibina kuma sugna bacdu ahlicilmina way karaahiyaysteen laakiin jumhuurku waxay qabaan inaan dhibi ku sugnayn xadiiska cuqbat bnu caamirna waxa uu tilmaamayaa in wakhtigaa aan markaa ruuxa dhintana la aasin aan lana tukan wakhtigaa gudihiis marka bacdu ahlicilmi taa waxay ka daliishadeen karaaha inay jirto inkastoo culammada qaarkood ay yidhahdeen waa ijmaac in wakhtigaa lala iman karo waxaad ka arki kartaa kitaabka axkaam aljanaa'is lishaykh maxamed naasirdiin alalbaani mawduucaasuu kaga hadlayaa ijmaaca culamada qaarkood ay jawaaska ku soo naqliyeenna waa radinayaan can jaabir bni cabdillaahi radia allaahu canhuma ana cumar bna alkhataabi radia allaahu canhu waxaa markaa uu soo wariyey saaxibu saxiix uu jaabir bni cabdillaahi ka soo wariyey radia allaahu canhumaa ilaahay raalliha ka noqdo jaabir iyo aabbihii oo cabdullaahi ahe eh, anna cumar bna alkhataabi radia allaahu canhu in cumar oo ina khataab ah ilaahay raalliha ka noqdee jaa'a uu yimi yowma alkhandaqi maalintii khandaq godka la qodaayey waa ghaswat alaxsaab wuxuu yimi bacda maa gharabat ishamsu markay qorraxdu dhacday dabadeed buu nebiga u yimi sala allahu aleyh wasalam fa jacala yasubu kufaara qurayshin wuxuu gudagalay inuu caayo gaalada quraysheed wa qaala wuxuu idhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow maa kidtu an usalliya alcasra xataa kaadat ishamsu taqrub wuxuu idhi kuma dhowaanin oo ma sigin inaan casar tukado xataa kaadat ishamsu ilaa ay ku sigatay oo ku dhowaatay qorraxdu taqrubu inay dhacdo ay ku dhowaatay fa qaala annabiyu sala allahu alayh wasalam wuxuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam wallaahi maa sallaytuha ilaahay baan ku dhaartee maa sallaytuhaa casar ma tukan salaaddii casar amba ma tukan qaala faqumnaa ilaa butxaana wuxuu idhi waxaannu u kacnay togga butxaan la yidhaahdo intii ka ahaatay waa tog ku yaalla magaalada madiina oo magaciisa butxaan la yidhaahdo fatawada'a lisalaa nabigu sala allahu alayh wasalam waa weysaystay oo salaad ayuu weysaystay wa tawadda'naa lahaa annaguna salaaddii waa u weysaysannay ayuu yidhi fa salla alcasra wuxuu tukaday nebigu sala allahu alayh wasalam salaaddii casar bacdamaa garabat ishamsu markay qoraxdu dhacday dabadeed ayuu tukaday summa sallaa bacdaha almaqrib intaa dabadeed wuxuu tukaday dabadeed wuxuu tukaday markaa maqhribkii ayuu tukaday maqhribkii ayuu tukaday xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiskan wuxuu u soo arooriyey salaadda marka ruuxa ay ka tagto oo qofku markaa uu salaad ay dhaafto inuu markaa la imanayo intaanu salaadda kala tukan oo tartiibtii uu raacayo maxaa la ysu khilaafsan yahay culammadu si aynu shalayba sheegnay nebigu sala allahu alayh wasalam yowmu alkhandaq nebigu sala allahu alayh wasalam salaadda casar ma ogaan buu u dhigay ise ilowshiye arrinkaasi uga dhacay culammada qaarkood waxay leeyihiin dee ilowshiye uga dhacay calaa haada waxay noqonaysaa wakhtiga oo salaadda tukanaya waqtilcudur ay ahayd waayo salaadda haddii la ilaawo marka la xasuustaa la tukadaa laakiin daa'ifa culammada ka midii waxay leeyihiin qasdan buu nebigu dib ugu dhigay ee ilowshiya kuma dhicin riwaayaadkuna sariix kuma ahaa ilowshiye inay sheegayaan saas aawadeed waxay yidhaahdeen khandaqa daraaddii ayuu dib ugu dhigay la qodaya ee lagu hawshaysnaa waxaanay ahayd intii salaatulkhawfka aan la sharciyeyn laakiin markii dambe dibudhigga salaadda loo dibdhigo limaslaxati aljihaad oo taakhiir loogu sameeyo waa la nasakhay marka xukunkani waa mansuukh oo waa mida la nasakhay taa shalay ayaynu soo sheegnay waa ka soo warramay markaa salaad tagtay iyo mid markaa joogtaa haddii ay kulmaan salaaddaa tagtayna ay yar tahay oo hal salaad ama laba salaadood iyo wax la mida ay tahay oo tan kale wakhtigeedu aanu baxaynin waxaa la qadimayaa tii horraysay siday u kala horreeyeen baa loo kala hormarinayaa marka dambena waxaa la tukanayaa tii joogtay marka tartiibta salaaddu inay waajibtaa laga qaadanaya waayo qorraxdii waa dhacday idan salaaddii casar wakhtigeedii waa tegey wakhtigeedii asalka ahaa waa tegey nisyaanku waa wakhti cudrin haddii nisyaan lagu xambaaro iyadoo wakhtigeedii tegey nebigu sala allahu alayh wasalam salaaddii maqhrib ma hormarin ee casarkiiba horraan tukaday iyadoo qorraxdii dhacday casarkii markuu tukaday dabadeed ayuu maqhribkiina markaa la yimi taa macnaheedu ma aha in waxa weeye jamci hadda inoo bannaan oo maqhrib iyo casar la jamciya inuu jiro maaha waxaa laysku waafaqsan yahay inaan casar la dibdhigi karin ikhtiyaaran aan loo dibdhigi karin ilaa waqti alghuruub laa bicillati jihaad walaa bighayriha sabab jihaad iyo sabab kale toonna inaan hadda loo dibdhigi karin waa laysla ogoliyey laakiin haddii la yidhahdo nebigu qasdan buu u dibdhigay waxay noqonaysaa tashriic la nasakhay oo mar jiray bay noqonaysaa saasaa markaa macnuhu dhacay salaadihii tegey qallaynta la qallaynaayo iyadu waa mas'alo culammadu ay ka warramaan markaa jumhuurku waxay leeyihiin salaadda haddii ogaan looga tago biduuni cudrin markaa lafteeda waa la qallaynayaa bay leeyihiin oo fa daynullaahi axaqu an yuqdaa laakiin daa'ifo culammada muxaqiqiinta ka midii waxay leeyihiin maya haddii camdan looga tago wax qada'a ma leh haddii cudurdaaruun looga tago markaasaa uu ka imanayaa in waqtulcudriga la tukado man naama can salaatin aw nasiyaha falyusalliha ida dakaraha laa kafaarata laha ila dak salaadihii tegey hadday fara badan yihiin oo mashquulka iyaga lagu mashquulaya ay keensan karto salaad wakhtigeedu inuu baxo waxaa la odhanayaa salaadda joogta tukaa la odhanayaa dabeedna salaadaha kale qallee madhabka odhanaya waa la qallaynayaa haddii laga soo qaado inuu saxiix yahay waxay noqonaysaa qadaaga markaa in la dibdhigo can cabdillaahi bni cumara radi allaahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen cabdullaahi bni cumar radi allaahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal salaatu ljamaacati afdalu min salaati alfaddi bisabcin wa cishriina daraja salaadda jamaacada lagu tukadaa afdalu way ka fadli badan tahay min salaati alfaddi shakhsiga kelida ahi salaadda uu tukado alfaddi bimacnaa alfardi bisabcin wa daraja waxay ka fadli badan tahay toddoba iyo labaatan darajo ayay ka khayr badantah oo ka fadli badantah xadiis kale waxaa ku soo arooray bikhamsin wa daraja shan iyo labaatan darajo inay ka khayr badan tahay ayaa xadiis kalena sheegaya darajada culamada qaar waxay ku xambaareen in laga tilmaamayo salaad canasaar oo tay riwaayo tilmaamaysaa bikhamsin wa cishriina salaa shan iyo labaatan salaadood bay ka khayr badantay waxaa la soo naqliyaa qiso sheikhii musani la odhan jiray ardaygii shaafici ahaa ayaa waxaa la yidhahdaa habeen baa salaaddii cishe jamaci ka tegey oo jamaci dhaafay markaasuu arrinkii aad uga werwere in salaaddaa jamaacadu dhaaftay buu ka werwerey markaasuu gurigiisii intuu tegey wuxuu tukaday shan iyo labaatan goor buu salaaddii cishe tukaday cishihii buu shan iyo labaatan goor ayuu tukaday waa musani waa ardaygii shaafici wuu seexday habeenkii markuu seexday buu riyooday wuxuu ku riyooday dadkii oraku rakuubba saaranoo soconaya ou isaguna mid kale saaran yahayoo uu ka dambeeyay tahan ka horreeyaan oo aanu gaadhin ayuu ku riyooday riyooyinkii ashyaada waxaa loo sheegaa istinaas iyo yacni bushaaraysi iyo indaar iyo waxyaalaha noocaas laakiin ictimaad la cuskanayo oo sharci laga dhiganaayo shay aan riyo nebi ahayn sax noqon mayso amaa riyada nebiyadu yadu waxyi weeye sida cabdullaahi bnu cabbaasba ka sugnaatay inuu yidhi ru'ya alambiyaa'i waxyun riyada nebiyadu waa waxyi laakiin dadka kale riyadoodu mubashiraad iyo mundiraad inay tahay kama badnaan lam yabqa min alnubuwati ila almubashiraat culammadu waxay yidhahdeen waalmundiraat min baabi saraabiila taqiikum alxarda ay walbarda cala kulli xaal sida saxiixa ah salaadda jamaci hadduu ruuxu dhaafo inuu salaaddii ku celceliyo sidaa musani sameeyoo kale waa arrin qalada ah, sunnada nebigana sala allahu alayh wasalam khilaafsan deliilna aan lahayn isagana ijtihaad bay uga dhacday waayo axaadiista waxaa ku soo aroortay in nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam salaad in laba goor lala yimaado inuu reebay uuna yidhi ilaahay ribada intuu idinka idiin diiday isagu ribo idinka dooni maayo yaa ama ashyaada la soo wariyoo sheegaysaa in lala tukado sunno noqonayso waxay yidhahdeen culammadu niyatulfariida lagula iman maayo salaadda labaadee naafilo inay taha loola imanaya oo la niyeysanayaa sidaas yadaa ah bay markaa yidhahdeen wallaahu aclam xadiidkan waxaa laga qaadanayaa fadliga ay leedahay salaadda jamaacadu iyo in fadligeedu weyn yahay ayaa laga qaadanaya derajana waxaa loo yidhi sawaab weeye xagga marka culuwiga iyo irtifaaca iyo koraynta ka imanaya oo ku saabsan darajaadkuna xagga sare ayay markaa noqdaan ilaa jihati fowq marka bikhamsin wa cishriina daraja iyo bikhamsin wa cishriina juz'an alfaadda noocaasa ay ku soo aroortay can abii hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen abu hurayra qaala qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam inuu yidhi rasuulku salaatu rajuli fi ljamaacati tudacafu cala salaatihi fii beytihi wa fii suuqihi khamsan wa cishriina dicfa salaadda uu ninku tukado filjamaacati jamaaca ku tukadaa tudacafu waa la labanlaabaa calaa salaatihi waxaa laga labanlaabaa salaaddiisa uu ku tukanayo fii beytihi gurigiisa wa fii suuqihi iyo suuqiisa uu ku tukanayo khamsan wa cishriina dicfa shan iyo labaatan labanlaab waa khamsan wa dicfan shan iyo labaatan labanlaab iyo shan iyo labaatan darajo alfaadda noocaasaa soo arortay wadalika annahu idaa tawada'a fa axsana alwuduu'a taasi waxay ku dhacday isagu marka uu weysaysto oo fa axsana uu wanaajiyo alwuduu'a weysada u wanaajiyo siduu u weysaysanayo suma kharaja dabeedna uu baxo ila almasjidi masjidka uu baxo laa yukhrijuhu xaalaanu bixinaynoo saarayn ila salaatu salaad mooye wax kale aynay saarayn lam yakhtu khudwatan ilaa ruficat lahu biha daraja ma tallaabsado tallaabo in derajo sore loo qaado mooyaane wa xutta canhu biha khatii'a lagana daadiyo dembina laga ridoo laga daadiyo yacnii tallaabo kasta u qaado derajana saraa loo qaadayaa dembina waa laga ridayaa faidaa sallaa markuu tukado lam tazal ilmalaa'ikatu kama zuulayso kama baxaysee way ahaanaysaa malaa'igtu tusallii calayhi mid ku sallinaysa oo u ducaynaysa maadaama fii musallaahu inta uu ku sugan yahay meesha uu ku tukaday ay muddata dawaamihi fii musallaah maxay ugu ducaynayaan allaahumma salli calayh ilaahayow u naxariiso ama tafsiir labaad allaahumma salli calayhi ilaahayow ammaan oo malaa'igta agtooda ilaahay oo ka ammaan salaatullaahi hanaa'uhu calayhi cinda almalaa'ika waatuu lcaaliya odhanay allaahumma akfir lahu ilaah u dembi dhaaf allaahumma arxamhu ilaah u naxariiso walaa yazaalu fii salaatin man tadara asalaah kamana baxayo kama zuulaayo inuu salaad ku sugan yahay inta uu suganayo salaadda salaadda intuu sugaayo kaannahu i salaad ku jiru ka dhigay oo ajar salaadeed baa u socdaa fadli weyn baa ku jira in salaad salaad lagu sugo ama salaadda wakhti ka horraysa inta lasoo galo yacni masjidka markaa lagu sugo salaadda waayo intaa uu sugayo salaadoo dhan ajar baa u soconaya majlis cilmi oo cilmi lagu sheegaayo aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam lagu sheegaayo hadduu dhegaystana dee fadli kaloo ziyaadu ka sii helaya nuurun calaa nuur hmm. xadiidkani waxa uu tilmaamayaa bukhaari iyo muslim baa soo wariyey salaadda keli lagu tukado iyo salaadda jamaacada lagu tukado masjidka lagu tukadaa inay kala fadli badan yihiin oo salaadda masjidka jamaaco loogu tukaday in fadligeedu weyn yahay oo shan iyo labaatan goor loo labanlaabayo shan iyo labaatan goor baa loo labanlaabayo jamaacadaa fadiilada laga helayaana waxaa la ysla oggol yahay jamaacada hore inay tahay laakiin jamaca ka dambeeya jamacaa hore fadligaa in laga helayo layslama oggola ee culammada badankoodu waxay leeyihiin fadliga jamaacadee la sheegayaa u waa taa hore uun oo hadduu masjidku mar leeyahay imaam iyo mu'addin raatiba jamaacadaa horan baa fadligaasi u sugnaaday a'immada madaahibtee afarta ah saddex ka mida waxay ku tageen jamacyada dambe ee lala yimaaddaa jamaacadaa hore kadib lala yimaadaa inaan fadiiladaa laga helaynin imaamu shaafici laftiisu wuxuu nasgaraynayaa inay karaahiyaba tahay in la jamac dambe lala yimaadaa kitaabkiisa alum buu ku sheegayaa imaamu shaafici jamac dambe in lala yimaadaa marba hadduu masjidku imaam iyo mu'addin raatiba leeyahay imaamu shaafici waxa uu tilmaamayaa inay karaahiyo tahay umku ku nasgaraynayaa wuxuu markaa isweydiinayaa hadday haddaba dadka qaarkood khilaafaan oo ay jamac labaad guntaan oo jamacii hore ka dambeeya isla masjidkii salaaddoodu ma asaxaysaa mise asixi maysu isweydiinayaa imaamu shaafici markaasuu wuxuu odhanayaa way asaxaysaa salaadu laakiin waa arrin karaahiye a ah weeyaan buu odhanaya shayga la yidhahdo waa makruuhna waa shay laga fiican yahay in lala yimaado fadligu wuxuu ku jiraa sida kale isaga fadiila kuma jirto ha yeeshee imaam axmed ibnu xambal isagu wuxuu yidhi jamacyo dambe haddii lala yimaadana insha allahu fadliga waa lagu helayaa ayuu yidhi marka calaa kulli xaal mas'aladaas jamaacadan la taxdiidinayaa ee aadka loo boorinayaa ee laysla oggol yahay waa jamaacadaa hore weeye jamaacyada dambe sidaas ayaa nadar ugu sugan yahay culammadii a'immada ahana isugu khilaafsanaayeen mafaasidina waa ku jirtaa baa la yidhioo dhibaatooyinka ku jira waxaa ka mida ah jamacii hore inaan aad loogu soo dadaalayn marba hadduu is yidhaahdo kollayba jamac waayi maysid oo xilligaa tagtaba dee ciddaa ku kulantaan baa isku jamacsanaysaan haddii lays yidhaahdo dadaal badan oo lagu dadaalayo jamacaa hore jiri maayo waxaa markaa ka imanaysa in eh, aan aad loogu dadaalin jamacaa hore uuna is yidhaahdo marnaba jamac waayi maysid ilaa qorraxdu ay gaabatana mar walba jamacuun ku jiro marka mafsadada noocaasina waa ka iman kartaa bay yidhahdeen amaa xadiiska la soo wariyee sheegaya in salaaddii subax iyadoo la tukaday nin tukanayey nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam alaa rajulun yatasaddaqu calaa haada yacni nin muu ku sadaqadaysto dabeed nin jamaci la tukaday uu markaa ku xidhay waxay bacdu ahlicilmi yidhaahdeen taasi deliil uma aha in cid aan jamacii hore la tukannini inay keligood yagu jamaaco iska gunti karaan waayo farqaa labada mas'ale u dhaxeeyo tani waa salaatu almutanafili khalfa almuftarid dee sunnuu ku xidhay faral marka marba hadday sidaas yada tahay faral faral lagu xidhanaayo oo la yidhaahdo mid waliba ka kaluu ku sadaqadaysanaya ila kani wuxuu ahaa markaa nin wax haysta fadiiladii jamaacadii isagu waa helay waa mutasadiquun laakiin haddii labaduba ay yihiin mid faral uun tukanaya hadday yihiin man ilmutasadiqu wa man ilmutasadaqu calayhi ka wax sadaqadaysanaya waa kii kase wax lagu sadaqadaysanaya waa kii shekhulalbaani saasuu odhanaya waxaa ka imanaysa in layahay mid waliba ka kale ku sadaqadaysanaya wax yaa yacni waxa weeye dee taana mas'aladii kale farqa udhaxeeyo way ka duwantay xadiidkani wuxuu tilmaamayaa salaaddii marka la soo weysaysto weysada la wanaajiyo waana in lagu dadaalaa marka la weysaysanaayo weysada in la wanaajiyo waa in lagu dadaalaa cidhbaha waa in si fiican loo maydhaa dadka qaarkood iyadoo biyuhu aynay meelaha qaarkood aad u gaadhin ayay markaa odhanayaan waa weysaysanay waxaana laga yaabaa in jidhkooda qayb ka mida ah ay caddahay meeshii waajibka ahayd in la maydho bale qaarkood wejiga si fiican uma maydhaan oo wejiga marka la maydhaayo yacnii labada dhegood inta u dhaxaysa dhegtaa halka yare ugu soo baallaysa laga bilaabo ilaa halka yare kale laga gaadho waa in qoyaanka la gaadhsiiya maydhitaanka laakiin halka gadhku maraayo iyo dhegta inta u dhaxaysa hadday qallalan tahay waysadaada waxba kama jiraan labada meelooda yaryar ee dhegta ka mid ah ee xagga indhaha soo xiga inta u dhaxaysa waa in la maydhaa halka timuhu ka soo baxaan madaxa ama asaalatan ay ku yaalleen ilaa lafgadheedda laga gaadhayana waa in la maydhaa weliba garhka takhliil in lagu sameeyo oo hadduu fara badan yahay si gunta biyuhu u gaadhaan waa in markaa faraha la dhex mariyaa la gelgeliyaa marka weysadii waa in la wanaajiyaa wayse wanaagsan waa in lala yimaada isbaaqu lwuduu' fi lmakaarih dabeedna maca daalik uu sameeyo inuu salaadii soo qabto tallaabo kastuu qaado darajaa sare loo qaadayaa dembina waa laga ridayaa meeshuu ku tukaday hadduu sii fadhiyo malaa'igta ayaa u ducaynaysaa maadaama fii musallaah maa lam yuxdis inta aanu weyse jabin ama maa lam yuxdis intaanu wax soo darrisiin hadduu majlisku ku tukaday dee xan ku bilaabo iyo dembi waa ka go'aysaa ducadii malaa'igtu u ducaynaysa maadaama fii musallaahuna culammadu waxay yidhahdeen mawdica uu ku tukada waa inuu laazimaa ee eh, hadduu meel kale u rogto aw isidhahda kaabaddaa ku tiirso meesha ka kaco halkaa tago waxay noqonaysaa maadaama fii musallaa yacnii uma sugnaan inuu meeshiisii daa'imay laakiin bacdi culammada ka mida ah waxay yidhahdeen masjidkoo dhammi wuxuu ka dhigan yahay musallihiisii inuu ku sugan yahay ou daa'imay laakiin sida daahirka ahi mawdicuu ku tukaday waa inuu ku sugan yaha looga jeeda labada xadiis mid wuxuu sheegayaa khamsan wa cishriina dicfan iyo bisabcin wa cishriina daraja waxay culammadu kaga jawaabeen caddadku mafhuum ma leh waxaa kaloo lagu xambaaraya haddii laha mafhuum buu leeyahay in markii hore fadiilada yar loo sheegay nebiga sala allahu alayh wasalam markii dambena fadiilada kale loo kordhiyey sidaasaa lagu xambaaraya haddii laha cadadku mafhuum buu leeyahay laakiin usuuliyiinta qaarkood waxay mareen ana alcadada laa mafhuuma lahu inaanu cadadku wax mafhuuma lahayn can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala qaala rasuul ulahi sala allahu alayh wasalam in asqala asalaati cala almunaafiqiin waxay soo wariyeen bukhaari iyo muslim abu hurayre ka soo wariyeen radia allaahu canhu qaala qaala rasuul ulahi sala allahu alayh wasalam in rasuulku yidhi ina asqala asalaati cala almunaafiqiin salaadda ugu culayska badan munaafiqiinta korkooda salaatu alcishaa'i wa salaatu alfajri waa salaadda cishe iyo salaadda subax labadaas salaadood baa munaafiqiinta ugu culus salaadda subax iyo salaadda cishe walow yaclamuuna maa fiihimaa la atowhumaa walow xabwa hadday ogaan lahaayeen maa fiihimaa waxa ku sugan labadaas salaadood gudahooda la atowhumaa way samayn lahaayeen ataa mar baa loo isticmaalaa bimacnaa facala iyo ataa bimacnaa jaa'a ata'tuuna alfaaxisha yacni atafcaluun yaa samaynaysaan baa laga tilmaamay walow xabwan haba ahaadaan qaar markaa badhida ku gurguuranaya haba ahaadaanbe way la iman lahaayeen fadligeeda hadday ogaan lahaayeen walaqad hamamtu an aamura bisalaati fatuqaam ay wallaahi laqad hamamtu xaqiiqee waxaan ku hamiyey an aamura inaan amro bisalaati salaada oo fatuqaama dabad la qiimo summa aamura dabeedna aan amro rajula nin oo fa yusalliya binnaasi dadka uu tujiyo summa antaliqa dabadna aan tago maci aniga la jirkayga ay tagaan birijaalin macahum xusamun min xutab rag ay weheliyaan aan la tago oo aan kaxaysto xidhmooyin xaabiya ay weheliyaan xusam waa jamcu xusma xidhmooyin xaaba ay ragay weheliyaan aan kaxaysto oo la tago ilaa qawmin dad aan u tago dad intii ka ahaatay aan qabto oo xaggooda aado u kaco dadkaasoo laa yashhaduuna asalaata salaadda aan soo xaadirayn shahida bimacnaa xadara looga jeeda salaadda aan soo xaadirayn oo ka soo qayb gelayn salaada oo fa uxariqa calayhim buyuutahum binnaar dabeed aan ku gubo guryahooda naar aan ku gubo dab saasaan ku hamiyey baa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam xabigu wuxuu noqonayaa gurguuradka weeye walow xabwan haba ahaadaan qaar gurguuranaya oo gacmahooda iyo rugaggooda ku gurguuranaya sida ilmaha yari u gurguurto ilmaha yar intaanu socod baran dee wuxuu sameeyaa afar buu ku socdaa labada gacmood iyo labada ruug ayuu ku soconaya marka xabwi buu noqonaya xaba sabiyu baa la odhanaya yaxbuu xabwan marka walow xabwan qaar gacmahoodi iyo ruugaggooda ku gurguuranaya kula yihiin way iman lahaayeen salaadoo way samayn lahaayeen ay walow kaana alityaanu xabwan marka kaana ayaa qadaran oo low dabadeed in kaana la qadaraa si badan bay u soo aroortaa u timaadaa marka walow yakuunu lityaanu xabwan haba ahaado imaatinku mid waxa weeye gurguurad ku xasilayeen waa iman lahaayeen waana samayn lahaayeen mowduuca xadiis ku saabsan yahay waa salaadda jamaacada salaadihii faralka in jamca lagu tukadaa maxay noqonaysaa ama jamaacada in la ogaa ma fardu caynba ma fardu kifaaya ma sunno mu'akadaaba ah xukunkeedu muxuu noqonaya taa culammadu waa isku khilaafaan aqwaal bayna ka leeyihin bacdu ahlicilmi waxay leeyihin waa sunna mu'akkada waa qawl bacdu ahlicilmina waxay leeyihiin waa fardu kifaaya waa faral ummadda si guud u saaran idaa qaama bihi man yakfii saqata alxaraju can ilbaqi cid ku filani hadday ku kacdo intii kale faralku waa ka dhacayaa bacdu ahlicilmina labadaasay kulminayaanoo waxay leeyihiin si guud waxay u tahay fardu kifaaya binisbati lilafraad ashkhaasta marka loo eegana waxay u tahay sunna mu'akkada culamada qaarkoodna waxay leeyihiin waa fardu cayn ciddii cudurdaar ka baajiya aanu jirin inuu salaadda jamaacada ku tukadaa waxay noqonaysaa fardu cayn bacdi culammada ka mida aad u sii adkeeyo waxay yidhaahdeen waaba shartun lisixati salaa cudurdaar hadduu ka madhan yahay salaaddu inay ka asaxdo waxay ku xidhan tahayba jamaacada biduuni jamaaca laa tasixu ila min cudrin culammada qaarkoodna saasay mareen qowlka shardu sixa inay tahay odhanaya waa sida daahiriyadu ku tageen madhabu daahiriya culammada xanaabilada qaarkoodna ay doorteen abulwafaa ibnu caqiil iyo shaykhulislaam ibnu taymiya labaduba waxay ku tageen jamaacada hadduu ruuxu cudurdaar ka maran yahay ninna uu yahay waa shartun lisixati asalaa oo jamaacada la'aanteed asixiba mayso waa qowl cajiib ah ya calaa kulli xaal qowlka shartu sixaha ka dhigayaa waa daciif oo nusuustii adilada haddaad eegto qowl qawiya maaha waayo waxaa u daliila salaatu aljamaacati afdalu min salaati lfardi bisabcin wa daraja marka salaaddii fardigu inay asaxayso fadlina leedahay laakiin laga fadli badan yahay ayaa xadiisku sheegaya salaatu alrajuli fi ljamaacati tudacafu calaa salaatihi fii beytihi wa fii suuqihi khamsan wa cishriina dicfa fadiilo inay leedahay asaxaysana laakiin laga fadli badan yahay ayuu xadiidku sheegayaa sidaas aawadeed in la yidhaahdo maba asaxayso waa qowl khalad ah salaaddu haddaynay ka asixi lahaynna nebigu sala allahu alayh wasalam cidda salaadda ka maqnaanaysa jamaacada waa ciqaabi lahaa waa ciqaab kama daayin cuquubo uu ciqaabayna ma hayno xataa tacsiir inuu ku sameeyey garaac iyo wax la mid ah mid la soo naqliyey maaha lama soo rarin qowlka sunnaha ku saabsanna waa laga arjaxsan yahoo nebigu sala allahu alayh wasalam waa amray allahna waa ina amray warkacuu maca alraakiciin kuwa rukuucaya la jidhkooda la rukuuca waxayaen salaaddii in jamaaca lagu tukado ayaa laga qaadanaya warkacuu maca alraakiciin waata kale nebigu sala allahu alayh wasalam waxaa laga soo wariyey inuu yidhi man samica annidaa'a falam ya'ti falaa salaata lahu ila min cudrin ruuxa adaanka maqla oo aan salaadda imaninoo jamaca la tukan salaad ma laha cudurdaar inuu uga baaqday mooyaane cudurdaarka waxaa ka mid a ah xanuun baa ka mid a ah. jamaca inuu cudurdaar uga baaqday mooye haddii kale salaad male culamada qaarkood xadiiska waa saxiixiyeen bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen waxa arjaxa inuu mawquuf cala bni cabbaas inuu yahay culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen waa saxiix calaa sharti muslim oo shardiga muslimba ku asaxay laakiin shartu sixa uma deliilaha xadiiskaasiyo wuxuu aqbali karaa in laga tilmaamayo kamaal waajiba in la nafyinaayo kamaalkii waajibka ahaa in la nafyinayo ayuu aqbali karaa kamaalku waajib iyo istixbaab buu labada leeyey marka inay faral tahay salaadda jamaacadu oo farducayn tahay baa arjax ah faralnimada waxaa laga qaadanayaa amarka la amray waxaa laga qaadanayaa in nebiga sala allahu alayh wasalam nin indhali u yimi oo uu ku yidhi yaa rasuul allah madiina bahala iyo waxbay leedahay anna waa indhalo ahay markaa salaadda inuu uga cudurdaaro jamaacada oo cudurdaar u sheego ama rukhso siiyo ayuu ka delbayey fa hal lii min rukhsa rukhso ma leeyahay aan jamaacada kaga baaqdo dabeed nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam a tasmacu nnidaa adaanka ma maqashaa qaala nacam wuxuu yidhi haa qaala fa ajib nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alay wasalam ajiib dadkani dhaalaa waxaa jira qaar iyagoo aan cidi wadin socon karaa weliba waxaa ku sugnay walaysa lii qaa'id dadka aan socon karin iyagaan cidi wadin indhaha la'ana culammadu waxay isla oggol yihiin in cudurdaar ay noqonayso uu kaga baaqan karo jamaacada xadiiskanna culamada qaar waa awileen oo waxay ku awileen in looga jeedo fadligii jamaacada helitaanan helayo iyadoo layga ruqseeyey ma jirtaa dabeedna fadiiladii inaanu helayn ayuu ka tilmaamay ee mar haddaad nidaaga maqlayso fadiiladii inaad timaadduunbaad ku helaysaa si kale maya ijmaaca iyagoo milicsanaya ay culammada qaarkood wejigaa ku xambaareen inay faral tahay salaadda jamaacadu waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mid a xaalaadkii ugu cidhiidhiga badnaa oo dagaal lagu jiro iyo safar labadaba ayaa salaatul waxaa la amray in jamaaco lagu tukado haddii aan cabsidu aad u darnaan oo jamac in lagu tukada ay suurtoobi karto qaarna ilaalada geli karaan qaarna jamaca ay nebiga la tukan karaan sala allahu aleyh wasalam waida kunta fiihim faaqamta lahum asalaata faltaqum aa'ifatu minhum macaka walyakhuduu aslixatahum faida sajaduu falyakunuu min waraa'ikum walta'ti aa'ifatu ukhra lam yusalluu falyusalluu macak aayat nisa aayadda waxay ka qaateen culammada qaarkood ana aljamaacata waajibatun fi alxadari waasafar salaadda in jamac lagu tukadaa inay waajib tahay negaansho la neg yahay iyo safar socdaal la yahay mid walba dadka qaar waxay moodaan hadday safar yihiin inaan jamaacaba saarnayn iyadoo jamaacadii u suuragal tahay oo haddii musaafir aan jamaacaba saarnayn maxaa aayatunisaa ay sheegaysaa waidaa kunta fiihim fa aqamta lahum asalaata faltaqum taa'ifatu minhum macak waa musaafiriin haddana waxa weeye waa khaa'ifiin yaa khawf iyo safar bay labadaba ku wada sugan yihiin haddana jamac inay ku tukadaan baa la amra laakiin ruuxii musaafirkaa wakhtigaan jamac u suuragal ahayn marka waxay noqonaysaa cudriga daraaddii bay uga dhacay ee itlaaqan miduu uga wada dhacay ma salaad jumce ma saara musaafirka oo waxaa loo hayaa xadiis laysa calaa musaafirin jumuca laakiin ma hayno laysa calaa musaafirin jamaaca saas aawoodee haddii markaa musaafiriintu jamac yihiin waxay samayn karaan in salaaddii isku jamacsadaan oo iyagu wada tukadaan haddii aynay jamac ahayn oo meel markaa jamac ku tukanayo ay soo maraan ama qaryo ama wax la mida imaamka muqiimkaabuu ku xidhanayaa la tukanaya halkaan aan baraarujiye marka imaamka muqiimkaa lagu xidho iyadoo imaam muqiima lagu xidhay waa inaan salaadii la qasrin ee la taam yeelaa sidaasna waa sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam kollay mawduuca safarka ku saabsan iyo salaaddiisu way inoo iman doontaa marka insha allahu tacala kaasaynu ka hadli doonnaa fardu kifaayo inaynay ahayn waxa caddaynaya nebiga iyo saxaabadiisu iyagoo tukanaya salaaddii jamaacadii ay tukanayaan ayaa haddana nebigu wuxuu ku hamiyey dadka ka baaqday inuu ciqaabo dee fardu kifaaya hadday tahay maxaa loo ciqaabayaa fardu kifaaya hadday tahay maxaa ciqaabtooda loogu haminayaa ila fardu kifaayuhu wuxuu ku xasilayaa nebiga iyo jamaca ciddii la tukata yaa ruux sunno ka tegayna inuu nebigu ku hamiyo inuu ciqaabo ma suuragal ahaa marka ciddaa uu nebigu ku hamiyey inuu ciqaabaa cid waajib ka tagtay inay tahay ama xaaraan samaysay ayaa markaa lagu xambaaray can cabdillaahi bni cumara radia allaahu canhuma can innabiy sala allahu alayh wasalam qaal ida ista'danat axadakum imra'atuhu ila almasjid hadday idan weyddiisato golaansho weyddiisato axadakum midkiin imra'atuhu xaaskiisu ama gabadha uu qabaa ay weyddiisato idan ila almasjidi xagga masjidka ay u idan weydiisato inay ku soo tukato falaa yamnachaa yaanu u diidin qaala wuxuu yidhi faqaala bilaalu bnu cabdillaahi bilaal oo ibnu cabdillaahi cabdullaahi bnu cumar uu dhalay xadiiska cabdullaahi ibnu cumar baa soo wariyey cabdulaahi bnu cumar ibnualkhataab ayaa xadiiska soo wariyey inan cabdullaahi ibnu cumar ibnukhataab uu dhalay oo bilaal la odhan jiraa wuxuu yidhi wallaahi lanamnacahunna ilaahay baan ku dhaartaye ka mancinne oo ka mancinne oo u diidne inay masjid ka qabtaan qaala fa aqbala calayhi cabdullaahi waxaa qaabilo xaggiisa eegay oo u jeestay cabdulaahi bnu cumar ayaa xaggii inankiisa eegay oo u jeestay fa sabbahu sabban sayi'an wuxuu caayay cay xun buu caayay maa samictuhu sabbahu mislahu qat caydaa xunoo aanan maqlin marnaba cayn la mida cabdulaahi bnu cumaroo cid ku caayaya wa qaala wuxuu yidhi ukhbiruka can rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu ku yidhi waxaan kaaga warramayaa xadiiskii nebiga sala allahu aleyh wasalam wa taquulu wallahi lanamnacahunna markaasaad odhanaysaa ilahay baan ku dhaartaye u diidne oo ka mancinne oo ka mancinne u diidne wa fii lafdin limuslimin lafdi waxaa ku sugnaaday muslim u sugnaaday laa tamnacuu imaaa allaahi masaajid allah ha u diidina dumarka addoommada ilaahay ah addoommada ilaahay waxaa loo jeedaa dumarka ayaa loo jeedaa mu'minaadka laa tamnacu imaa allaahi addoommada ilaahay ha u diidina masaajid allah masaajidda ilaahay amatun imaa xadiidkan waxaa laga qaadanayaa dumarku masjidka inay yimaadaan oo salaadda jamaca la tukadaan inay u bannaantaoo jaa'is u tahay laakiin idan ay u baahan yihiinoo ragga ay idan weydiisanayaan waxaa kaloo laga qaadanayaa raggu inayna u diidin dumarku inay masjidka ku soo tukadaan maanic ku sugani haddaanu jirin maanica waa maxay haddii la arko gabadhii oo isqurxisay oo qurux doonaysa dabadda inuu inuula baxdo ama cadar iyo wax la mida iyo bukhuur iyo waxyaale udgoona ismarisay oo iyadoo wax ka soo kankamayaan ay doonaysa masjidka inay ku soo tukado looma idmayo waayo maanic baa u diiday waa laga mancinayaa markaas haddii fitnadii laga aamin yahay maanic markaa ku suganoo u diidayaana aanu jirin looma diidaya waa loo idmayaa bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin idanka loo idmayaa waajib noqon mayso inuu u idmaa maanic haddaanu jirin ee waxay noqonaysaa jaa'is marka waana ka mancin karaa waana u diidi karaa oo laa tamnacu waxay ku xambaareen inuu nahyigu karaaha yahay waana sida laga yaabo inuu u fahmay inankaa yidhi wallaahi waa u diidaynaa ee taabiciga ah wuxuu u fahmay inay sunno tahay inaan loo diidinin inay sunno tahay in loo diidaana ay tahay mid laga fiican yahay lakiin culamada qaarkood waxay yidhaaheen waa xaaraan waayo alaslu fi nahyi wa ataxriim annahyu yaqtadii taxriim nahyigu xaaraantinimo inbuu keensadaa wax ka leexiye haddaan lahayn markaa saas aawadeed maanicu diidaya haddaan u jirin waa inaan laga mancin fitnana laga aamiya laakiin guryaha inay ku tukadaan baa dumarka u khayr badan wa buyuutuhunna khayrun lahunna guryahooda inay ku tukadaan baa u khayr badan oo masjidka uga khayr badan wa buyuutuhunna khayrun lahunna kuma sugnaa labada saxiix laakiin sunannada qaarkood baa soo wariyey waana saxiixa ka warran haddii markaa maka ay ku sugan yihiin oo ay yaalliin ma baytullaahi alxaraamka inay ku sugo tukato gabadhu baa u khayr badan mise gurigeeda inay ku tukato iyadoo la ogsoon yahay baytullaahi alxaraamka salaadda lagu soo tukadaa boqol kun oo salaadood bay ka khayr badantay culammada qaarkood waxay yidhaahdeen xadiidku waa caam wa buyuutuhunna khayrun lahun nebigu markuu xadiiskaa sheegayey wuxuu joogay madiina madiinana salaada masjidka lagu tukadaa kun salaadood ama shan boqoloo salaadood ama laba boqol iyo konton salaadood bay ka khayr badan tahay calaa xasabi ariwaayaat culamada qaarkood way jamciyeenoo waxay yidhaahdeen xadiiska sheegaya labada boqol iyo kontonka ama shanta boqol ee salaadood sheegaya waxaa lagu xambaarayaa in marba la kordhiyey fadiilada ilaa markii dambe la gaadhsiiyey kun salaadood inay ka khayr badan tahay marka tacaarud kuma jira yidhahdeen marka iyadoo salaadda masjidka nabawiga lagu tukadaa kun salaadood ay ka khayr badan tahay ama shan boqoloo salaadood ay ka khayr badan tahay mid walba xadiis baa ku soo arooray ayaa haddana maca daalik nebigu uu yidhi wa buyuutuhunna khayrun lahun marka wuxuu daahir ku yahay xataa madiine markay joogaan guryaha inay ku tukadaan baa dumarka uga khayr badan inay masjidu nabowi ku soo tukadaan wa buyuutuhunna khayrun lahun waayo cumuumka wax ka reebay lama hayo marka fadiilad iyadoo caynkaa ka heli lahayd masjidka ayaa haddana waxa uga sii fadli badan gurigeeda inay ku tukataa uga sii fadli badan waa khayr badan waxaa kaloo laga qaadanayaa shay sharciga lagu sheegay ruuxa ictiraada in loo cadhoonayo laga reebaayo laga sajrinayo weliba la tacsiirayo la ciqaabayo ila sabbigani waa nooc tacsiir ah muxuu u caayay cabdulaahi bnu cumar cabdullaahi bnu cumar wuxuu ahaa cafiifu lisaan mid carabkiisu dhowrsoon yahay ayuu ahaa laakiin xanaaqu khilaafka uu sharciga khilaafay u xanaaqay oo ka cadhooday ayuu u caayay inankiis dabeedna waxaa riwaayaadka qaarkood ku soo aroortay inuu dhaartay weligii inaanu la hadlin fama kallamahu cabdullaahi xataa maat imaam axmed wakayruhu baa soo wariyey sanadkeeduna waa saxiix cabdulaahi dib ulama hadlin ilaa uu ka dhintay hajri dhammaystiran buu ula yimi muddadii xayaatadiisao dhan waxay ku tusinaysaa ruuxa aad dhashay hadduu yahay markaa ruux dee weyn oo dee qaangaadha ah oo sabi aan ahayn mukhaalafadii sharcigana laga salbi waayo in hajri dhammaystiran laga haajiro fii xayaatihi aan dib laysu sheegan halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu atuubu ilayk